رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabka abi shujaaca faslu fii sujuudi sahwi sujuudii sahwiga ayaan meesha ka gelaynaa walmataruuku kan laga tago oo mina asalaati salaada ka mid ah halaathatu ashyaa'a waa saddex shay saddex shay waaye koow waa farad oo waajib ah wa sunna sunno oo sunno ah wa hay-atun iyo hay-ad hay-ad horeyna waan usoo tilmaanayo waxaan kusoo tilmaanay wax haddii salaada waxba aan markaa ka dhimaynin hay-ad horey waan usoo marnay waana soo tilmaanay hay-aadka shan iyo toban qasladood baan kusoo sheegnay salaada aan jebinaynin waxna aan ka baabi-inin baa loola jeedaa hay-addana falfardu waajibka hadduu qofku ka tago laa yanuubu canhu wax naa'ib ka noqon kara oo booskiisa bedeli karaa ma jira xaggiisa laa yanuubu canhu sujuudu sahwi sujuudu sahwi ma kabi karo oo shay waajib hadduu qofku ka taga ama farad ah ma bedeli kara xaggiisa oo naa'ibka ma noqon karo sujuudu sahwi sujuudu sahwiga balse in dakarow hadduu xasuusto wazamaanu qariibun zamankana uu dhow yahay ataa bihi inuu la yimaado noqonaysaa oo wabanaa calayhi uu ku dhisa dushiisa wasajada kadibna uu sujuudo lisahwi sahwi uu sujuudo oo sujuud sahwi uu markaa la yimaado faradkii iyo sunnadii hay-adii buu kala tilmaamayaa farad wuxuu leeyahay laa yanuudu canhu ma bedeli karo oo booskiisa ma geli kara xaggiisa sujuudu sahwi bal in dakarahu balse hadduu xasuusto wazamaanu qariibun zamankiina uu dhow yahay ataa bihi wuu imaanayaa wa banaa calayhi waa ku dhisayaayo sheegii buu keenayaa wasajada markaasuu sujuudayaa lisahwi sahwina wuu u sujuudaa wasunnatu sunnadu laa yacuudu ilayha ku noqon maayo xaggeeda bacda atarabusi bilfarad markuu dheeho ama uu dhex galo shiifac matal shayga sunnada ah ayuu qofku hilmaamay atixiyaadka dhexe oo kale waa istaagay markuu istaagay ayaa wuxuu galay farad ama waajib ilaa atixiyaadka dhexe waa sunno kadibna wuu ka baxay sunnadii oo waajib galay ma soo noqonayo qofka laakinahu yasjudu lisahwi wuu sujuudayaa canha xaggeed booskiisa oo sunnada ahayd haddii mar farad uu galo ma usoo noqonayo adoo sunno ka baxay oo waajib galay sunno ma usoo noqonaysid laakiin laba sujuud oo sahwi ah ayuu qofku markaa ku kabayaa atixiyaadkii dhexana saasuu markaa booskiisii u gelaa oo ma loo baahnaanayo sunnaduna waa kaawa assunnatu laa yacuudu ilayha usoo laaban maayo xaggeeda bacda atalabusi markuu ku dheehmo ama uu dhex galo kadib bilfaradi shay waajib ah laakinahu laakiinse yasjudu lisahwi buu u sujuuda canhaa xaggeeda laba sujuud oo sahwi ah ayuu ku bedelayaa booska xaggiisa maxaa soo haray walhay-atu hay-adu laa yacuudu ilayha bacda tarkiha u soo noqon maayo xaggeeda markuu ka tegey walaa yasjudu lisahwi canha sujuudu sahwina ma u samaynaayo ila hay-adu waa shay aan salaada waxu markaa u dhimaynin aanan markaa jebinayn sujuudu sahwina lagu kabi maayo mana la soo celinaayo waalhay-atu hay-adu laa yacuudu u soo laaban maayo qofka ilayha xaggeeda bacda tarkiha ka tegitaankeeda kadib walaa yasjudu mana sujuudayo lisahwi sahwi sujuudi maayo canhaa xaggeeda xaggeeda wa idaa shaka qofku hadduu ka shakiyo wa idaa shaka fii cadadi maa maa tiradooda ataa bihi uu la yimid oo min arakacaati muxuu samaynaa qofka banaa cala alyaqiini yaqiintuu ku istaajinayaa wuxuu ku dhisayaa wixii yaqiin ah wahwa yaqiintuna alaqalu waa wixii yar wasajada lisahwi sahwin markaa wuu sujuudayaa matala qofku wuxuu ka shakiyey afar rakaca maa tukata iyadoo duhur ah mase saddex ta afraad wuu tuuraa macnaha xataa hadday jirto wuu tuura saddex uu ka soo qabsanaa ta afraaduu kusoo darayaa haddii ziyaado noqoto shan noqotayna laba rakacdood sahwiga uu ku kabayaa taasaa ka dhinmaysa hadday sax tahayna waa sidii la rabay wa idaa shaka hadduu ka shakiyo qofka fii cadadi maa maa tiradooda ataa bihi uu la yimid uu tukaday oo mina rakacaati rakacooyinka ah banaa wuxuu ku dhisayaa cala alyaqiini yaqiinta shaki macnaa yaqiin baa looga baxaa baxaawa wahuwa yaqiintuna alaqalu waa intii yarba laba tir hadduu markuu qofku isku qabsado tayar loo qabsanaa hal maa tukatay mise labo halsoo qabanaa labo maa tukatay mise saddex labu ka soo qabanaa saddex maa tukatay mase afar saddexu ka qabanaa afar maa tukatay mase shan afar ka qabanaa mar kasta tirada yar ayaa yaqiinta ah oo wuu yaqiinsan yahay waay waxa shakiga ku jira waa tan dheeraadka ah saddex maa tukatay mase afar saddexda waa yaqiin ta afarada shakiga soo galay taasaa la tuuraa waay wa idaa shaka hadduu qofku shakiyo fii cadadi ma maa tiradooda uu ka shakiyo ataa uu la yimid bihitaa oo min arakacaad ah bana min arakacaati banaa cala alyaqiini wa huwa alaqalu yaqiintuna waa intii yar wasajada haddana wuu sujuudayaa lisahwi sahwi buu markaa u sujuudayaa wa sujuudu sahwi sunnatun waa sunno wa maxaluhu maxalkiisuna waa qabla salaam waa intuusan qofku salaamo noqsanin ka hor sujuudu sahwiga ay laftigeeda sunno waay oo mar walba qofku haddii qalad uu yimaado ayuu markaa la imaanaa maxalka loogu talagala inuu qofku ku sujuudana waa qabla asalaami salaamo naqsiga ka hor waay intuusan qofku salaamo noqsanin walow ay dhacday nabiga sal alla alay wasalam inuu salaamo noqsaday mar markuu salaamo noqsaday kadib uu sujuudu sahwiga sameeyey sujuudu sahwigii ayuu markaa sameeyeyoo markii xadiidkii dulyadayn gacmo dheere ee nebiga uu ka tegay laba rakacdood oo duhur ah salaad duur ama casir buu laba rakacadoo tujiyey wuu salaamo noqsaday marka rasuulka maalinta wuu soo istaagay dadku soo dhex qori iyo qashab ama tiir masaajidka macruud ku ah ayuu cuskaday labadiisa gacmoodna intuu isdhex geliyey ayuu barkaday waxaad u malaysaa maalinta rasuulka khadbaan nin xanaaqsan oo kale inuu yahay dadkii way baxbaxeen wa kharaja saraacaan kuwa waxaa jira marka la salaamo noqsado isla markii baxa oon sunaysanin oon tasbiixsanin waxay ka baxeen masaajidka albaabihiisa ayagoo dhahaya salaadii waa la gaabiyey salaadii aa la gaabiyey saasay markaa u wada baxeen qoomka waxaa ku jiray baa abubakar iyo cumar laakiin nabiga way ka heebaysteeno way la hadli waayeen way ka cabsadeen qoomka waxaa kaloo ku jira nin gacmihiisu ay dheeraayeen oo dadku ay dhahaan dulyadayn gacma dheere kiibaa hadlo wuxuu dhahay yaa rasuul ma gaabay salaadii ma la gaabiyey ma maswaa hilmaantay nebigu wuxuu dhahay lam ansar lam tuqsar mana hilmaamin mana la gaabinin waa siday asla tahay nebiga waxay la tahay inuu afar kacdo tukaday markaasuu dadka weydiiyo dhaadulyadan suu sheegaa runtiis miya gacma dheen haabay dhaheen nebiga marka wuu horumaray labadii dhineed buu dujiyey bes afarkan kow kama soo bilaabin labadii uu hilmaamay uu ka tegey yuu dujiyey wuu silaamo noqsaday haddana laba sujuud oo seh buu sameeyey dadkii baa weydiiyeyna waxaa la yidhi haddana ma salaamo noqsaday habay dhaheen marka qaar way kala qaadaan waxay leeyiin salaadu haddii naaqus ay tahayna ismarkaas la noqsado kadib yaa lasuusahwi la sameynaa hadday zaa-id tahay wax lagu siyaadiyeyna intaan la salaamo noqsanin marka labada xaalad way bannaantaa laakiin madhabku wuxuu leeyahay qabla asalaam salaanta salaamta ka hor waa intaan la salaamo noqsanin ayuu qofku samaynayaa sujuudu sahwiga baab wuxuu baab u yahay ama faslun dheh fi lawqaati alatii tukrahu fiiha asalaad waqti waxaa jirta aan la tukan karin oo salaada ay karaahiya tahay in markaa la tukado awqaaddaasuu markaa noo tilmaamayaa noona sheegayaa wa khamsatu awqaatin shan waqtiyadood ama shan waqti laa yusallaa lama tukada fiiha gudaheeda ilaa salaatun laha sabab salaad sabab keentay maahane qoraxdii baa madoobaatay oo kale ama bishii baa madoobaatay oo kale ama mataqaanaa waktigii duhurka oo la diiday oo kale waktida awqaadka haddii salaad oo sabab ah timaado cid markaa dhib ma ku jirta waay wa khamsatu awqaat wakhtiyaalo shan ah laa yusallaa fiiha lama tukada gudahooda ilaa salaatun salaad maahane lahaa sababun sabab keentay oo sabab leh ayadoo bad salaada subax la tukaday kadib waa mamnuuc sida noo imaan doonta in la tukado ilaa qoraxdu kasoo baxdo matal qofkii iyadoo waktigii la diido masaajidka galay waa inuu taxiitumasi dugtaa oo laga rabaa sababbaa keentay iyo wixii markaa lamid ah bacda salaati subax waa midda koowaad salaada subax kadib in la tukada waa mamnuuc xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu dhalato ilaa qoraxdu ay dhalatay kasoo baxdo lama tukan karo wa cinda tuluuciha iyo markay soo bax agteeda waa labo marna waa markaas asbax laga ilaa qoraxay ka soo baxdo marna waa markay soo baxayso wa cinda tuluuciha wax yar bay fooda afka soo baxsatay xataa tatakaamala ilaa ay soo dhammaystirantay soo wada baxdo oo wa tarfaca ay kor aado qadra rumxin hal waran in la eg rumxiga waa waranka qadarkiisa ilaa ay kor u soo baxdo qofku ma tukan karo wa idastawad waa markay ekaato oo dhexdhexaadka cirka ay timaado waa duhurkii xataa tazuula ilaa ay iilato oo dhanka dhicitaankay aado macnaa shan saac oo kale marka la joogo xiliyada dhexdhexaadka ay ku aadantahay ama lix saac oo kale adi lama tukan karo xataa tazuula ilaa ay zuusho macnaa dhanka dhicitaanka xaggiisa ay markaa aado waay wa bacda alcasri iyo salaada casir kadib xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo ashamsu qoraxda waa laba tii horoo kale marna waa marka casirka la tukaday kadib isla marka qofka salaad sunna ma tukan karo ilaa qoraxdu ay ka dhacdo iyo wa cinda alguruubi dhicitaankeeda agtiisa gudkii afka la gashay xataa tatakaamala ilaa uu dhammaystirmo guruubuhaa dhicitaankeeda ilaa dhicitaankeeda uu dhammaystirmoy gudka wada gasho markaasaa la tukan karaa fasl fii salaati aljamaacati jamaacada salaadeedii wa waa salaada jamaacada lagu tukada ama wadajirka markaa loo tukado fii salaati اljamaaca wa salaatu اljamaacati sunnatun mu'akadatun waa sunno mu'akada ah layidhaahdaa qolaa waajib gaarsiisa laakiin sunno mu'akada ah oo adag oo xoog badan waaya la yidhahda ah, sunnada laba loo qaybiyaa midna way adag tahayo in waajibkay u dhow dahay midna waa mid waajibka ka sokayso waa iska sunno oo qofku hadduu ka tago looma ciqaabo hadduu sameeyana ajiraa markaa laga siiyaa marka salaada jamaacada iyo wadamarka loo tukado fadli badana ku jira waa sunno mu'akada ah dadka dhahay waa waajib waxay leeyihiin rasuulka sal allau alayh wasalam salaada e, e, jamaacada maba ka teginba oo mar kasta waa imaanayeen waa imaanayeen teeda kale ee saxaabadu ma jirin oo waxay u arkayeen jamaacadoo laga tago qofka inuu munaafiqnimo markaa uu markaa ku gaarsiisan yahay sabab la-aan waxay kaloo leeyihiin ninkii indhoolka ahaa ee rasuulka u yimid wuxuu dha rasuulka ilaahayow indha waxaan ma arko oo waxaan ahayn rajul indhihiisu ay wax arkaynin qaa'id fiican iyo hogaamiye masaajidka iyo wadana ma haysto habeenkii magaalada madiinana hawaamtii bahalada waa ku badan yihiin waxaan rabi laha inaad ii fasaxdo inaan gurigeyga ku tukado nebigu waa u fasaxay markuu ninkii jeestay u dhahay kaale ma maqlaysaa xayi cala asalaax xayi cala alfalaax kaasoo dhahay haa waa maqlaa ida faajib buu dhahay nebiga imow ninkii dhoolka haddii saa la yiri kii kale uraabi awla macnaha waa waa kasii daran yahay saana way leeyihiin amaa mararka gobol ka mid ah rasuulka sal alla alay slm waatuu yidhi waxaan hamiyey inaan waxaan hamiyey buu dhahay in salaada la adimo oo la aqimo marka la aqimo kadibna dad baa soo baxaya dadna gurgudi ku harayaan kadibna rag aan wato markaan baxo inaan tago xaabo ama qontaan soo guro oo guryahan kusoo gubo falowla nisaau sibyaan haddiisan dumarkii ciyaalkoo jameeca laga raba ahaan lahayn uu samayn lahaa taa laftigeeda waxay leeyihin waxay tilmaamaysaa in aysan waajib ahayn waayo nebiga haddii waajib ay tahay muxuu uga tegay raggan uu watay uu qoryaha uu wadanaayo in lasoo gubo dadkaa kalena aw jameecadoodii wax noocaasoo kalea marka la yidhaahdaa idan say noqotaba waxaa fiican salaada jamaacada in aada loogu dadaalo wa salaatu ljamaacati sunnatun muakada mu'akadatan waa suno mu'akada oo xoog badan wa cala alma'muumi qofka ma'muumka ah ee gadaal ku tukanaya an yanwiya al'timaama duuna alimaami waa inuu niyeystaa inuu ku dayanayo imaamka sokadiisa macnaha inuu asagu niyeystay inuu tukanayo salaad jamaaco ah oo imaam lagu dayanayo oo imaamka gadaashiis inuu ku tukanayo wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu ku daydo imaam ka dhigto alxuru qofka xorka ah bilcabdi qof addoon ah qof la addoonsanayo imaam ah haddii gadaal uu ku tugto qof ah way bannaan tahay walbaaliqu baa bannaan qofka qaangaarka ah inuu ku daydo imaamna uu ka dhigto lilmuraahiqi qofka aan qaangaarka ahayn qofka hadda uu soo weynaan rabaa oo aan weli qaangaarka gaarinna asagana imaam wuu u noqon karaa oo cunug yar oo aan weli qaangaarin oo xaafidulqur'aan ah haddii dadka gadaal jooga ay ka waaweyn yihiin ay ku daydaan oo imaam ay ka dhigtaan taana markaa way bannaan tahay walaa ya'tamu kuma dayan karo oo imaamka ma dhigan karo rajulo nin biimra'ati naag naagtu laazima inay gadaal martaa mar walba xaafid qur-aan baa ahaata haddii la doono laakiin haddii la hormariyo oo raggu ay gadaal ku tugtaan ayadu mamnuuc bay noqonaysaa sida baryaal masaajido oo meelaha meelihii kuyaa la sheegaayey naaga a imaamka ah iyo waxaasana soo gaarayay marka waxaa la rabaa naagtu mar walba inay ahaato waraa rijaal xataa waxaa dhacday anas ibni maalig oo kale anas ibni maalig markii eh, gurigooda uu yimid rasuulka sal alla aleh wasalam uu gurigoodii yimid wuxuu dhahay nabigaana soo booqday sal alla aleh wasalam markaasa waxaan u keenay caano caanahaasoo ceel gurigeena ku yaala biyihiisa lagu barxay rasuulku wuu caday markaasoo dhahay istaaga idin dujiye kaca aan idin dujiye macnaa rasuulka sal alla alay slam waqti salaad inaysan ahayn baa suuragal ah laakiin uu ugu talagalay dhowr arrimood ta koowaad inuu salaada ku baro oo ay arkaan suu rasuulku u tukanaayo waa kow waxaa dhici karta in baraka iyo meeshuu nebigu ku tukado kheyr fiican baa ku jire xaaladaasoo kale inuu rasuulku ula jeedo say noqotaba wuxuu yidhi anas dirin baan u istaagay dirintaasoo madoobaatay mudday noo tiilay waa kagtay iyadoo dhanba marka inta la fidiyey ayaan biyo ku rusheeyey buuna say u jilicda waxoogaa rasuulku wuu istaagay ani io ku yaroo agoon ah oo gurigeena joogayna oo anoo kale ahaa gadaashiisaan istaagnay islaamtiina mulayka waa anas ayeeyadiis walcajuuzu wara'ana gadaashiina istaagtay idan dumarku xataa ciyaalkaa ka hormaraya ciyaalka ayaa ka hormaraya marka saa darteeda waxaa la tilmaamayaa meesha dumarku in rag aysan dujin karin ma dujin karto oo ma noqonaysa imaamo wuxuu leeyahay walaa ya'tamu rajul nin imaam ka dhigan maayo oo ku gadaal tukan maayo biimra'atin imra'ad iyo naag naagtu laasimu inay idu gadaal martaa haddii la hormariyo bes waayba soo maa markaas maalintaasoo dhan waxawaaye way faafaantamaysaayo ninkii waa intaan ka baxayo saa arrimoyin badan baa iska imaan karaa marka naag sideedaba haddaad hogaamiye ka dhigato adi dhibkaa iska qabtaaba laakiin maanta iyo zamanka aan ku jirno waxaad moodaa zamankii dumarku inay yihiin ayagaa u koreeya ayagaa u sareeya ayagaa wax kasta ah ayagaa tooda soconaysa ayagaa mudaqanaha waxa ah bas ma maqlin le bas inayna fureen aag baa nin furtay intaas le ii dhibo ma filaya insha allahu tacala haddii xaggiin ay ka dhaceen waa iska macquul waa iisoo qori kartaan waa iisoo sheegaysiin marka sideedaba naag hadday mar hogaamiye noqoto iska dhib meelo badan oo badan oo badan oo dumarka lagu sharfay ayaa qur-aanka laga dhexelayaa meelo xuquuqaadkoodii in badan ragga looga kormariyey ayaa diinta islaamku tilmaantaa marka anaga saana nala yeelay iyo dhaxalkaana lagu yareeyey iyo waana la dadaboolay iyo intaa keliya ha fiirinina intaasna sharaftiinaa ku jirta wallaahi sharaftiina iyo qiimihiina iyo qaayihiina ku jira diintan islaam qofna ma dulmiso wax allaale waxay kuu qoonqoondayso oo ay kuu goyso hadad raalli ku noqon weyso dulil ay ku jiraysaa bidulyar fadli ku jiraysaa sidaa darteed ba waxaad arkaysaa dumar fara badanoo inta loo ololeeyey la yiri idinka meesha waxa ka ah idinkaa meesha sharaf ku leh idinkaa meesha cizi iyo qiimo ku leh raggiina iska buriyeen oohinta iyo cabaadkii dhibaatada ka dhacaysa kaala arag mashaakilka ilmihii bay celin waayeen wiilashii baa kusoo jeestay hooyadii baa la garaacay wax ay qaban karta ma laha marka dhibaato badanaa jirtaa waxaan ilaahay qoondeeyey qof bini aadam ah uu bedelo ha kaga yeelina cizi waa diinta sharaf waa diinta qiimo waa diinta wax walba ilaah subxaana wa tacaala diintiisu ku tilmaamay haddii ilaahna dhihi lahaa qoortiina gooya guryihiina ka baxa taas inaan samaynaa fiicnaan lahayd aayadda qur-aanku maxay ahayd walow annaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum maa facaluuhu ilaa qaliil minhum ma samayn lahayn dadka walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayra lahum wa ashadda tahbiitan taasaa ku khayr badnaan lahayd hadda maba nala dhihinba waa la duugi jira dumarkaasaa la socoteen naagta haddii ninkeedu dhinto diimaha gobolka mid ah dabaa la qabadsiin jira waa maqasheen filaya waa la guba ayadoo dhan naag haddii mar dhiig ku dhaco dhiig caada ah duqosh mataqana meesha shimbiraha iyo eeyaha la geliyo iyo daanyarada a ah, inta loogu dhiso yaa meesha la gelina in allaala intii waa buush in allaala intii ee dhiigu uu ka go-aayo looma dhawaado hadda maxaana la amray inaan dhunkano waxaana la amray inaan salaano waxaana la amray inaan sariirta la tagno lala mubaasharo waxaasoo dhan cizadeeda xaggii ka timid maxalkaa dhiibka imaana iska ilaaliya bu dha ilah subxaana watacaala meesha un iska ilaaliya rasuulku muxuu dhahay isnacuu kulla shay ila nikaax wax kasta ku samey gabdha dhiigga qabta la mubaashara ku istimtaaca ku raaxaysta taataabta dhunkada ilaa meesha dhiigka ka imaanay maahan intaa iska ilaaliya sharafta kale laydin samayn lahaa maxay tahay walaalayaal sharafta kale hadda loo inayo dumarka in loo qabto muxuu yahay marka saa darteed baa ilaahi subxaana wa aawa asayda maxaa la samayn jiray qur-aanka ka fiiri hal sano oo kaamil ah ma qubaysan jirin ma shinlaysan jirin ma waxaysan jirin bannaankaasay fadhinaysaa maalinta asaayda laga dejiya korkeeda qaada inta lasoo qaadaa la xoqaya wasakda kasoo baxda dameer ama ey baa lagu tuura ama shimbir nafta ka dhici jirtay afar beri iyo toban beri waa qubaysan kartaa saliid ama calfir waa marsan kartaa gacantaada waxbaa ku cuni kartaa marka xaaladaha ilaahi subxaana watacaala uu dumarka kasoo bixiyey iyo meesha la keenay iyo sharafta loo sameeyey yaa waxaad dareemaysaa inay ilahi ku caasinayaan subxaana wa tacaala nin ereylaysa muxuu ku qiima maxaa qiimo helaysaa habeenka dhan fikra fikra a ku jiraysa sariirta markaa dhinacaad fiirisid xaajigii jiifo ku quurinay banaanka u baxay adaa fikiraaya adaa mataqaanaa noqonaya qof mataqaanaa isku noqonaya adaa tuutugma gelaya adaa marka ilaahi subxaana watacaala cizadiisa sharaftiisa aan qaadano dumarow waxaa laydinku tilmaamayo wax oo laydin sheegayo wax xaqiiqa maa kitaabka ilaahi u bandhiga kitaabka ilaahay fiiriya subxaana watacaala gabar in la maamulay ku fiican tahay gabar in mutaqaanaa loo soo adeegay ku fiican tahay gabar in wax loo qabtay u fiican tahay guri lemaa fadhinaya ku leedaha guri gurilemaa fadhinaya eh, haddii guri fadhina waraamaa tahay ama tuug wareegaya guriga iska fadhiiso sharafaad leedahay qiimaad leedahay xino saaro saaro eh, qolka kasoo gal meelaha kheyrka ka gal combyuutarka guriga ku yaala ku yaala markaad dan leedahay laguma diidin mar allaal markaad iskuol aadays waxbarasha aadaysa laguma diidin mar allaal marka dan ee jirta waxbaa lagu yiri ninkaaga amar ka qaadaa lagu yiri si amar uga qaadanaada taal waxaan isku haysanaa keliya amarna idinka qaadan mayno idinka qaadan mayno dhibka imaanaya kuwa maxaa waaye haddaad adiga ninkaaga weydiinin oo aad dhihin meeshaasaan aada waad baxday waxbaa kugu soo dhacay aabaheedaa kusoo wacay gabadhii aabe aabe wallaahi ma ogi cunug ilaaliya tiri odagaaba yaabayaba aabeed aaga gabadhi meeshaasay jirtaa anaa fasaxay saddex daqiiqay maqnaanaysaa hal saacay maqnaanaysaa muxuu leeya odayga wallahi nin fiican waay laakiin hadda maxaa taala maxaa yaala waxaa yaala wallahi ma ogaan cunuga or cunugaan oyna xataa wuu qarinaase xaajiga wuxuu ka maqlayaa sadoha ninka sadoqda ah ee taleefonka cunug ooyintiisa waw waaw waawdiisa ila ma celin karni ma celin karni ciyaal ilma yaa celin kara hooyadaas baa celin karta markaasaa caano khasayaa masaasada abbu u riixa habka loo geliyo xataa ma yaqaan habka loo geliyo xataa ma yaqaan waxbay naga haayaan dumarka markaas riix waa oynaya waa kusii celinaya waa oynaya waa kusii riixaya laguma riixo ambarana marka intaan dumarkuna burinin insha allahu tacaala marka eh, wuxuu leeyahay dumarka imaam ma laga dhiganayo ma lagu hee daysanayo walaa ya'tamu rajul biimra'atin walaa qaari'un inin qaari ah biumiyin nin umi ah qaari waa qofka qur'aanka yaqaana axkaamta yaqaana salaada yaqaana umi waa qof ibir ah waxna markaa aqoonin taas macnaha isku dayan maayaan wa ayu mawdicin meel kasto oo salla uu kaga tukado qofka fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa bisalaati alimaami fiihi wahwa isagoo caalimun og oo ogaanaa bisalaatii salaadiisa jaza'ahu way ka gudaysaa maa lam yataqadam calayhi hadduusa imaamku ka hor kor masaajid kor ahaa jirmaho kor iyo hoos ah kor baad ku tukatay imaamkiina ma aadan ka hormaraynin oo hortaaduu jiraa mar walba waa ka dambaysaa imaamkii baad kala kula xiratay khalada noocaas wax dhibaato ah kuma sugnoo ajza'ahu way ka way ka gudaysaa buu yidhi haddii uusan imaamku ka hormaraynin wain sallaa haddii uu tukado qofka khaarija almasjidi masaajidka banaankiisa qariiban minhu laakiin masaajidka u dhow wahuwa caaliman uu ogaanayo bisalaatihi imaamka salaadiisa walaa xaa'ila hunaag wax kala tiidayana uusan ku dhex sugnayn jaaza adan ay bannaanta jaa'is waayo marka taana wuu samayn karaa qofka oo imaam ahaan wuu kula tukan karaa faslun fii qasri salaad iyo wajamciha baanu geli doonaa salaada oo lasoo gaabinayo marka safarka lagu jiro iyo marka laysku jamcinayo meesha hanoo joogta laakiin wabilaahi towfiiq wallahu aclam